بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sagaashan iyo saddexaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu istixbaabi اlqowli midla qowli اlmuؤadini liman samicah ثuma yusalii calى الnabiyi ثuma yasأl اllaha lahu اlwasiila wuxuu baab yahay in la sunneeyo inaad tidhaahdo wuxuu muadinku yidhaahdo od ka daba qaado ninkii aadaanka maqlay ee codkaa uu soo gaadhay weeye kadibna aad ku salliday suubanaha calayhi salaatu wasalaam kadibna aad nabiga u weydiiso darajada wasiilo la yidhaahdo ilaahay inuu siiyo oo ku barakeeyo fasalkaasuu baabkaasuu ku saabsan yahay xadaanii yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin abi cabdillaah buu u jeedaa imaamu daari alhijra can ibni shahaab الzuhri can caطaa bni yaziid alleyثi can abi saciidin اlkhudriy radi allahu tacaala canhu sacad bn malik bnu sinaan axaadiistiisa waynu soo maray fii saxiix muslim uu ku leeyahay أن رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم qaala wuxuu uhi suubanuhu إida samictum النداءa aadaanka haddaad maqashaan muslimiinay faquuluu dhaha midla ma yaquulu الmuؤdin muؤdinku intuu yidhi oo kale dhaha oo intuu la yimid la imaada meelo marka la bedeli doono waanu gaaraynaa insha allahu tacaala oo xaycalada marka la maraayo iyadu laa xawla walaa quwata ilaa billah baa lagu bedelaya amarkan marka soo arooray markuu u yaryahay wa amru istixbaabin wa nadbin faquuluu dhaha midla maa yaquulu lmu'adin mu'adinku intuu yidhi oo kale dhaha dikriga ka daba qaada xadaثna mxamed bn slmة الmuraadi qaala xadaثna cabdالlah bn wahbin can xaywata yacni bn shurayx wa saciid bn abi ayuub waayrihimaa saciid nabi ayuub iyo kayrkood ninka uu goynayo muslim waa cabdulahi bn meesha ka saaraya lanna cabdullahi bn wahab xadiidka wuxuu ka qaataa saddex wadaad xayw bnu shurayx saciid ibn abi ayuub cabdullaahi ibn layaca saddexdaasaa isla wariya xadiidka marka maadaama agtiisa uusan shardigiisu ku soconin imlayaco oo ama daciif yahay ama usuusha aan la gelin karin saa darteed buu asagu u gooyey ariiqadii nasaa-i inu kusoo marroo kale wey wadakara aakharadii aad soo martay in badan nasaa oo kalow muslimka dhaqanka waa yaqaanaa can kacab marka inuu cabdulm lacay riwaayadii abu daa'uud bay ku caddahay abu daud bayna kusoo marray sanadkan iyo xadiidkan isagoo saddexda sheekhba ay isdaba yaallaan ayb can kacb bni calqamata ibni kacab ibni cadiy can cabdiraxmaan ibni jubayrin wayrihima wahayrihimadaas waxaa weeye layaca meesha ku jira riwaayo kaloo camr bn xaari almisrina way jirtaa can cabdilaahi bni camr bn caas allahu tacaala canhuma saxaabiga waynu soo maraan umayna xadiia fi saxiix muslim uu ku leeyahay inaan soo maraan filaya calayati xaal toddoba boqol oo xadiid buu nabiga ka tabiya cabdullahi bni camr bn caas toddoba boqol oo xadiid ayuu suubanaha ka wariyay calayhi salaatu wasalaam toddobiyo toban xadiid bay bukhaariya muslim wadaagaan oo isku waafaqeen muslim labaatan xadiid buu la dheeryahay bukhaari oo la tafaruday bukhaarina siddeed xadiid ayuu asagu la gooyi noqdaa saxaabigu wuxuu ku geeriyoodo ku xijaabtay taa'if markay taariikhdu ahayd lixdan iyo shanta hijrada waynu soo marray ilata annahu saxaabigaa samica annabiy nabigu maqlay yaquulu asagoo leh idaa samictum almu'adina mu'adinka hadaad maqashaan isagoo aadaamaya faquuluu waxaad tidhahdeen mila maa yaquul dikrigii iyo ducadu la yimid oo kale idinkuna la imaada uma intaa kadib salluu calaya aniga igu saliya muxameda calayhi salaatu wasalaam fa ina man sallaa calaya salaatan hal marniku igu salliya ilaahay iigu duceeya khayr iyo barako sala allaahu allah u duceeya calayhi dushiisa biha bisalaati calaya cashran toban toban baa alla ugu bedelaa nabiga asala sida sawaabka waa ammaan faalla ammaanid weeye sal allahu allaha ammaano ilaahay axadku ah-, ammaanayna waa axadu ka raalli noqday oo uu jecel yahay wey qolina asala naxariis bay ku sheegaan laakiin xoogow khaa ee luqawiga ah ku jiro oo lagu dagaalaba dhib ma laha sal allahu calayhi ilaahay baa ku salliyoo ammaana asaga biha min ajli asalaati calaya casharan toban uma intaa kadib salullaha lii ilaahay ii weydiiya aniga alwasiilata darajada xidhiidhisa la yidhaahdo ee ilaahay uunkiisa ku xidhiidhisa fa innahaa wasiiladu mansilatun waa darajo filjannati jannada ku taalla laa tanbaqii aan u habboonayn ilaa licabdi min cibaadiillah hal addoona addoommaha alla ka mida unbaa helaya wa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna ana inaan asagii anugu noqdaanaan rajaynaya faman sa'ala liya alwasiilata darajada ilaahay inuu siiya axadkii ii weydiiya xallad lahu ashafaacatu shafaacadayda maalinka qiyaama yaa u waajibaysa wey xallad shafaacadu muslimiintao dhan baa iska leh laakiin ninkan waxaa wey tiisa waa la hubaa xallad ay wajabad lahu bay ka dhigan tahay ahlu tawxiid dhan baa shafaacada iska leh laakiin asagoo axadkaasi waa la hubaa weeye wuu laasimsaday min allahi buu ka helayaa xadiidku marka xadiid qiimo badan weeye xukumka koobaad in la yidhaahdo mila maa yaquul muadino tarjamada qaybta hore istixbaabu اlqowli mila qowl muadin liman samica waa ku jirtaa intan dambe uma saluu calaya waa tarjamada qaybta dambe uma yusalii cala اnabiy nabigu ku salinaya uma yasأl اllaha lahu اlwasiilatana xadiidka yaa waxoo dhan ba fufuuqsaday uma saluu calaya igu saliya nabiga in lagu saliya marka iyada ah markay u yartahay waa mustaxab haddaysaban waajibin sala allahu ninkii igu saliya maxaa u helaya ilaahay baa subxaanaه wa tacaala toban goor ku salinhaya hal mar aniga hadduu igu salliyo aniga ammaano ama naxariis rabbi ii weydiiyo iyo dembi dhaaf intaa salliga kadib waxaa weeye haddii toban haddii ilaahay kugu sallinaya halkii salli badso wey badso ayib haddaad toban iyo labaatan iyo boqolba aad ka dhigto xadiidka ubay waad garanaysaan khayri shar adduun baa lagaaga filaanaya aakhare ajirkeedana waa lagu siinaya ee fadligeeda uma salu llaha liya alwasiilata aniga ilaahay ii weydiiya darajada wasiilada waa darajo axad ilaahay uunkiisa ka mida ah, hal axad umbaa helaya axadka inaan noqdaan rajaynaya nabigu waa waa tawaaduc waaga dambe ilahay uu caddeeyay asaga inuu yahay inuu asaga yahay waa loo caddeeya laakiin nabigu waa arju an akuuna ana hu ninkii ilaahay ii weydiiyey wasiilo xallad lahu ashafaaca shafaacada markaasi u waajibaysa shafaacada nabi maxamed way qaybo badan tahay waxaynu ku soo marray kitaabahe aliimaan baan ku soo marray iyadoo faahfaahsan marka fadligaas ha laga faa'idaysto fadliga ha laga faa'idaysto hadda waxaad arkaysa mu'adinkoo aadaamaya in layska sheekaysanayo oo dan laga lahayn oo salaad nabi aan shuq lagu lahayn oo nabiga wasayo loo weydiinayn mar walboo lasii ilbaxo waa lasii batraamaa waxaa laga sii tegi khayraadkii iyo adkaartii iyo aahaartii iyo wardigii yacnii waxaad leedahay show waa lassoo gurahayaaba marka bal hawsha aad qalbiga iyo amaanka iyo maskaxda lagu qabto xadaanii isxaaq bn mansuur ibn ibraahim alkawsaj ibn bahraam cafwan ibn bahraam alkawsaj akhbarana abu jacfar muxamed ibn jahm الثقفي جهضمين عفوا جهضمين الثقفي حدثنا اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير الانصاري الزرقي محمد كحال انه سمر والكيوي محمد بن جعفر حال انه سمر عن عمارة بن غ... عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي أبيه بن عاصم بن عمر عن جده عمر أوجيس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عمر الخطاب بن سمر في كتاب الإيمان أحاديث كلها في صحيح مسلم قال وحوري إمام كاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري إذا قال المؤذن مؤذن كهدو هذا الله أكبر الله أكبر oo faqaala axadukum midkiin uu ka daba yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar uma qaala mu'adinku uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudoon alla ka inuusan jirin baan qirayo mara ka ahay uu yidhaahdo qaala marka muadinku aduguna aad tidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah uma qaala uu muadinku yidhaahdo ashhadu anna muxamadan rasuulullah qaala aad yidhaahdo ruux axadkiin ashhadu anna muxamadan rasuulullah uma qaala almuadinu weeye xay cala sala war salaada u kaalaya oo salaada imaadoo ka soo qaybgala jamaacada qaala uu yidhahdo ruuxii muslimkaa laa xawla walaa quwata ila billaah idan faquuluu mila maa yaquulu muadin meelihii laga reebayey weeyaan meesha iyada ah waxaa weeye waxaad odhanaysaa laa xawla walaa quwata ila billah sababkuna waxaa weeye dikriga hore duca iyo towxiid buu ahaa allahu akbar iyo shahaataynku towxiid yuu ahaa tan laakiin xaya cala salaa xaya cala adiga waxay ugu yeedhaysaa illa hoos baad u wadaaye hoos baad u leedahay xaya cala alfala xaya cala salaa yaa ku maqlahaya yaad u yeedhaysaa maadunka asagu wuxuu kor ugu dhawaaqahayay inuu ummadda u yeedho waa iclaam iyo waa ubatayn laakiin adugu haddii logka daba dheh faquuluu mila maa yaquul madan xaya cala alfalaax xaya cala asalaa yacni ma aha dikri tooso hadda la fahmi kara maaha maqsuudkii la rabayna meesha kuma jiro cidna oma yeedhaysid maadaa isu yeedhahaya maadaa isu yeedhahaya idan saa darteed waxaa dikri dikrigaa lagu bedelo laa xawla walaa quwata ila biاllah laa xawla yani awood iyo xeelad malihin iyo awood aan alla ka ahayn laa xawla min eh, taxwiili shay ilaa shay shay shay in laga bedelo xaalad xaalad in laga bedelo waxaad ku sugan tahay in wax kaa loo bedelo hawshaasoo dhan bayaa iska leh allah iska leh xeelad iyo kaarto iyo taatiko iyo tabco waxoo dhanba allay ku xidhan tahay haddaan rabbi ku karsiinin ama rabbi kuu sakhirin ama xaalkaadan liita la bedelin idan laa xawla ay laa xaylataay ka dhigan tahay ama laa taxwiila xaalin ilaa xaal ilaa billaah ilaahay awooddiisa iyo karsiintiisa iyo tawfiiqdiisa tawfiiqdiisunbuu ku aanaysa iyo walaa quwata awoodna ma jirto aadama yeesho ama uu sheegto ilaa بقدرة الله سبحانه وتعالى إله إنه كرسية بمويه تاسا لقوا بدل ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحد كنه هذا الله أكبر الله أكبر ثم قال المؤذن لا إله إلا الله قال أحد كنه هذا لا إله إلا الله من قلبه وضنها أكيد هذا نية صادقة أكيد هذا أفك باركس الله مرة أفك باركس منافق وايد هذا مؤمن وايد هذا وهذا ربنا يدبط من ida qaala muadinu faqaala axadukum min qalbihi bay iskugu xidhantahay faqaala axadukum axadkiin u yidhaahda weedhaa uu ku dhawaaqa towxiidka min qalbihi dakhala ljannata jannaduu galaa jannaduu gelayaa hadduu doono naarbaha soo maro weeye kii janno ku dambeeya weeye maadaama uu muwaxid yahay shirki iyo gaalnimona uu ka badbaaday marka shuruudu laa ilaha illa allah qaybo ka mida ayaa meesha kugu jiro ah asidqu wاlkhlaas asidqu wاlkhlaas min qalbihi ayb xadiidkan marka alimaam daara qudni aan israacayna uruqdiisu intaynan ka bixin ayb wuu dhammaaday asagu daara qudni kitaabkiisa atatabuc walilzaamaat ee bukhaari iyo muslim axaadiistooda uu asaanida qaarkood wax kaga sheeg sheegay ayaa wuxuu yidhaahdaa waa la khilaafay wadaadkaas ismaaciil ibnu jacfar ah ismaaciil ibnu jacfar waa la khilaafay oo wadaad la yidhaahdo Eh, yaxya bn ayub yaxya bn ayuub iyo ismaaciil bn cayaash labadaasaa xadiidka waxay ka wariyaan can cumaarata bna haziya ayaguna markaasay irsaaliyeen oo yidhaahdeen can khubayb bn cabdiraxmaan bni isaafin can xafs bni caasimin can caasim idan ma aysan iyagu ma aysan sheegin cumar bn khaaab xadiidka way irsaaliyeen mursal bay ka dhigeen meesha ismaaciil ibnu jacfar ibn abi alansaari azuraqi uu xadiidka mawsuul ka dhigay muttasil ah saxaabigii taabicigii wuxuu ka tegay midna ma jiraan idan marka wuxuu leeyahy wa arsalahu hayruhu xadiidka waxaa irsaaliyey hayra ismaaciil ibnu jacfar wuxuuna u jeedaa yaxya ibnu ayuub iyo wuxuu u jeedaa ismaaciil ibnu cayaash buu u jeedaa sidaasuu tatabuc walizaamaad ku yidhi qisma tatabuc weliba laakiin cilalkiisa cilalkii cilal daara qutni mujalladka labaad su'aasha laba boqol iyo shan su-aasha laba boqol iyo shan xadiidkana la weydiiyey markaasuu ka hadlaysa iskugu khilaafeen ruwaaddu wuxuuna rajaxay ariiqan muslim aynu marayno ismaaciil ibnu jacfar wuxuu uhi wa axfadu min ismaaciil bni cayaash wa miixya ibni ayuub isagaa ka xaafidsan oo ka xifdi badan wa ziyaadatu iqatin maqbuulatun xadiidku waa saxiix in badanba marka waxaan idinku soo idhi ilaa muqadimada ilaa meeshaynu marayno waxaanu daaraqudni ka hadlay tatabuciisi ilzaamaadkiisu sanadkan sanad kalaa ka ficnan lahaa wey ee ma aha min baabi asaxiixi wadaciif min baabi alasaxi waasaxiix min baabi alarjaxi waaraajix layskuma khaldo imaamku tatabuc hadalku ku sheegay iyo cilalka isma khilaafsano tatabuc wuxuu oga jeedaa sanadkan uu muslim wariyey wuxuu heli karay sanad ka awood badan laakiin waa صaxiix saa darteed ba ceelka marka la weydiye wuxuu ihi ismacil ibn jacfar waa xaafid wa huwa axfadu min labada khilaaftay iyo yaxya ibn ayuub iyo ismaaciil ibn cayaashba wasiyaat aiqati maqbuula ka akhriya haddaad doontaan nawowi meeshaasna waa tacliiqisado hadalka daaraqudni ceelka intuu keenay ee wuxuu leey maxaan idiin sheegayna annagu daaraqudni hawlihiisu hawlo kale inay yihiin marka fiiriya insha allah dhib male almuhim imaamku waxaa weeye xadiidka xadiid saxiixa wadaadka maxamed ibnu jahdam المهم إمامك وحوي حديث حديث صحيح وذلك محمد بن جهضم الثقفنا وحام متابعيه في الرواية عن إسماعيل بن جعفر محمد بن إسحاق الفرو وذلك اللي أورنجري مركا لم يتفرد واحد تفرد مركا ماشي كجرة مجران يحيى بن إسحاق بن منصورنا ومن جبال الحفظ والإتقان ما لقى تابتم لها إذن تصحيح دار قدن في العلم أرجح من تعليله في التتبع هذين وأن تعليل الآن لكن أصلا محي وأصل كي أن قصص عني وما الأرجح والراجع أو الأصح والصحيح تعيل معها طيب xadaثna mxamed bn rumxin akhbarana leyt bnu sacd can xukaym ibn cabdillahi bni qays waa inaga soo maray xakiim fii kutub الrijaal waa in xada la kor dhabo xakiim la yidhaahdo laba nin un mooyeen rusayq ibnu xukaym iyo wadaadkan bas labadan unbaa la godaya xada in badan baynu soo mar عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد ابن ابي وقاص عن سعد بن وقاص ابيه سعد بن وقاص من صمر حديثه سقنا ام فلينا صمر ابو اسحاق ابو اسحاق بل يعانك يكون يديسو الزهري وريابتيجي نبي محمد ريابتيجي امر اوغي حقه واحد تراضبا لما بقول تضباطن يكو حديث النبي كتبيه لما بقول تضباطن يكو حديث يوسف بنها كتبيه عليه الصلاه والسلام مسلمنا صدنا يسد حديث بكل يهي يكل يهي waxay isku waafaqeen Bukhari iyo Muslim 15 xadiis oo soddon iyo saddexda bukhaari wuxuu la gooni noqdaa shan xadii imaamku wuxuu geeriyooday saxaabiga sacada cafwan konton iyo shantii hijrada radi allahu tacala canhu arda can rasuulilah sal lay wasalam annahu qaal wuxuu nabigu yidhi man qaala ruuxu yidhahda xiina yasmacu lmu'adina mu'adinka markuu maqla isagoo aadaamaya ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaan qirayaa alla xaq lagu caabudaa inuusan jirin alla ka ahayn xaalo uu keligii yahay wax la wadaaga cibaado iyo salaad iyo cibaade iyo sifo iyo ficil iyo xaq uu rabbi mudan yahoo dhanba wuxuu doonay ma ahaadee ilahay wax la wadaago inuusan jirin idan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u daran hadda uun laga hadlaayo waa afcaasha xagga addoommaha ka imanaysa towxiid alcibaada ama towxiid aluluhiya marka laga hadlahayo waxaa loo jeedaa addoommadu allahay caabudayaan ay baryahayaan ay tuugahayaan ay isku xidhahayaan ay rajaynhayaan ay tala saaranhayaan ay cuskanayaan alla keliga waa inuu noqdo ilaahay subxaanaه wa tacaala awood asagu uu leeyahay oo towxiid اlkhaaliqiya wاlraasiqiya awood rububiya la yidhahdaa jira kownka allah maamula uunka asagaa iskale asagaa u taliya khalqi iyo iijaadba asagaa iskale towxiid rububiya loo yaqaanaa wa afcaal اllahi subxaanaه wa tacaala taa afcaal اllah w ilaahay awooddiisa wuxuu leeyahay awoodduu leeyahay addoon dadan oo dhan asagu inuu leeyahay melig boqora uu markaad ka hadlaysa ilaahay waxaad leedahay towxiidu maxaa la yidhahdaa arububiya towxiid arubiya markaad ka hadlayso ilaahay wuxuu ku tilmaaman yahay oo magacyo ah ama sifaad ana towxiid alasmaa'i wasifaat baad dhihi markaad ka hadlayso addoommuhu inay addoommihiisi yihiin asaga keliga inuu tuugaana looga baahan yahay soon iyo salaad iyo zaki iyo xaj iyo khayrba asaga inay la aadaan hadday dhibaato ku timaado allow yidhaahdaan hadday khayr doonahayaan allow nasii axadkay baryahayaan ee baryadooda baahidooda ay la aadahayaanna waa maxay waayo waa alla keligii idan maxaa la qaybiyey waxaa la qaybiyey waa xuquuq ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala wuxuu rabbi mudan yahay weeye wuxuu rabbi ku tilmaaman yahay weeye ayib ee lama qaybin alla lama qaybin subxaanah wa tacaala qolyo dabaallo oo soomaali ah wadaadana sheegta yo waxaa laga kara war ilahay keligii caabuda markaasna ilaahay baabad qaybiseenba saddex ilaah baad aaminsan tihiin saddex nasaaraad tihiin kiristan baad tihiin yacni waxaa la yidhahdaa kiis iskawaal ma maqash kiis iskawaal ayib waa idabdaro ilaahay lama qaybinina maxaa la qaybiyey xuquuq uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayib adigaa ogol in lagu yhahdo inaad tahay aabbe marna wiil baa tahay imise ruux baa tahay adugu wiil baa tahay marka hooyada aabbaha lagu fiiriyo marka waxaa dhasha lagu fiiriyana aabbaa tahay kuwa kuwa dhasha marka lagu fiiriyana walaal baa tahay mar awow baa tahay imise ruux baad noqotay ma iyo jin baad tahay maxaad ahayd yacni waa dabaallima moogta dadka in lagu ciyaaro cuquushooda oo been caamada lagu rigaysto yacni waxaa iska ilaaliya ictibaaraad baa laga hadlaya ilaahay tilmaamo ma magacyo uu qur-aankiisa ku sheegay oy sunnadu qaadaa dhigtay oo mas ku ijmaceen haabuu ku dhihi haddaan ku idhi asmaada iyo magacyadaa alle keligiibaa iskale axad kale ha la wadaajinin maxaan bi'iyey oon ku magacaabay towxiid اlasmaaءi wاsifaat tilmaamo alle uu gooni la yahay iyo magacyo uu gooni la yahay oo uunku ka caagan yaho loo ogolayn baa jira ninka ilaahay uunkiisiiyo isku laba aadamana iyo alla isku laba oo xuquuqda iyo asmaada iyo sifaatka ka dhexaysiina waa mushrik aanku idhi maxaan beeyi waxba maana beynin waa hadday urtu quban tahay haddaanku idhi uunka allah iskaloo maamula boqorna u ah dhib iyo dheefna asagaa iskale dil iyo daynna asagaa iskale cood colaad iyo nabadna asagaa gacanta ku haya boqor wey aad u baahan tihiin ayadna maxaan awooddaa ku magacaabay awooddii rabbinimo awooddii rabbinimo tilmaamihii iyo magacyihii ilaahay laba meel ma u dhaceen kan waa maxay towxiid ficlulcibaad baa loo jeedaa ficlulcibaad wey ficlullaahi ma aha addoommow falka idinka iman iyo cibaadada idinka iman xaggeed la aadaysaa haddaad sheekh cabdiqaadir la aadaan gaalaad tihiin haddaad ilaahay la aadaanna muslimiin baa tihiin waxaan qaybi waa maxay xuquuqullaahi wa waajibaatuhu wuxuu alla mudan yahay leeyahay baynu ka hadalnay maynan ka hadlin ilaahay daatadiisa alla maynan qaybinin cod inaad fahanteen baan u malaynaya dadka lama wareeriyo iyadoo sidaa tahay ayagaa oogu daran ilaahay waa waaxidun fii daatihi waaxidun fii afcaalihi waaxidun fii sifaatihi kutubtooda ka akhriya uunka axad aan ilaahay xuquuqiisa qaybayna ma jiraan qur-aanka meeqo goor baad qaybisaan soo hal qur-aan ma aha qur-aan maki madani ah awaliya aakhir howlaad la kacaysaan war meeqo qur-aan baad sheegtay ku leeyihin ma waxaan ka hadlayaa keliya hal shay iyo tilmaamihiis iyo anwaacdiis ma aha waxaan qaybinay alle maxaan qaybinay xuquuq maxaa loo qaybiyey inaad fahantaa darteed wax kale ma jiro haddii kale wadaadkii wadaadkii dhulbaantay hadda kor asagoo xanuunsan ii yimid ee yidhi salaaddaa lay dhex fadhiyaa oo kale un baad noqon hadda war ma idinka sheekeeye wadaadkii xanuunsanaa dhowr goor baan ka sheekeeyey raggiina waxaad u badan tihiin niman hadda soo ordaad u badan tihiin waxaa leey dadku waa abka soo gaadh iyo abaaru keenta abaaru keentay baad u badan tihiin almuhim wuxuu yidhi salaaddaa lay dhex fadhiyaa xaggii see lagugu dhex fadhiya markaan qur-aanka akhrinhayo oon suuratul soo maro qul acuudu birabinaas kow melikinaas hmm. labo ilaahinaas saddex saddex ilaahay baad caabudaa bay shaydaan iga dhaadhicinbu nafti baa haysa sheekhuu seen yeelaa waana wuu ooyahayaa hadda ninka muslimka ilmaa ka socota markuu ii warramahayo sheekhu hayla yaabin kan weeye kan maktabadii sigiska waaga ku taali daar xadiid bay ahayd amin galaba yuusu xoog weyne baa ila joogo weyddiiye yuusu xoog weyne lama yaqaan waa tahay waxaa nidhi masaas ahaa qur-aan baan ku bilownay feedhana waan ka garaacnay fay wuu ka bogsaday markuu muddo naga maqnaa yuu haddana soo noqday wuxuu hi waxaa la dhex fadhiya atixiyaadka atixiyaatu lilaahi garta kadib الsalaaة calى اnabi ilah kale wayaa la yidhi bu laba ilaah saddexdii baai ba lakin labaad caabudaa baa la yidhi buuri sidiiba haddana yeela waagi dambe ninka ilahay baa caafiyey hadda waxba yaanan mashquulinle suuratunaas meeqa ilah bay sheegtay hal allay sheegtay mise saddex ilaah bay sheegtay haddaad tiradaan saddex ilaahay bay sheegtay cishahon la gaadhin maxaa tihiin gaala geysa waaweyn iska ilaaliya ilaahay awood uu leeyahay iyo wuxuu mudan yahay suuraddu ka hadashay qul acuudu birabbi الnaas malik الnaas ilaahi الnaas dadku allahay caabudhayeen ah boqorka dunida iska lahaa ah rabbigii danaha loo sheeganay axkaam ilaahay uu leeyahay baa laga hadlay hal alla un baa laga hadlaya haddii sidii wadaadka lagugu dhex fadhiisto aad kursi badanaya maxaa ku yaqaana iyo madheedh baa ku yaqaan kuwana loo dhex fadhiyaa mushrikiinta ee soomaalida qaybo ka mid ee ku haya saddex ilaah baad caabudaan saddex ilaah baad caabudaan المهم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا نبي محمد وحنقر يا عبد أدونك ألوية نبي إن أدوني ما لقوا تلمام الله لو آنيو ما كفي عني تلمام كفي عن مجرد قرآن كقلت المامي سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إذن وشرف وي إن أدونك أليه لو تيريو شرف بيتاي ana muamada muxamadna cabduhu uu yahay addoonku alla u doortay idaafadu waa idaafatu tashriif watakriib warasuuluhu radiitu waxaan ku qancay billaahi alle rabban rabbinimo ninkii yidhaahda oo rabbi kale ma aaminsani wabimuxamadinna waxaan ogu qancay rasuula inuu yahay baan ku qancay wabilislaami islaamkana diinan baan ogu qancay ufira lahu dembuhu dembigiisaa loo dhaafahaya waxaa laakiin mushkilo ah inaad afka intan ka tidhaahdo falkaaduna oo hawl kale uu sheegahayo af iyo ur iskhilaafsan dhaqan iyo qowl kala duwan hadihi almushkila inteenna badan inaan dhahna laga yaabaa markaa intaa aan maqano ama waa lagu wardiyaayo adkaaru sabaaxay ku jirta waa aragteen radiitu billaahi rabban wabilslaami diina wamaxameda nabiya warasuula idan waa la daldali laakiin mushkiladu waxaa weeye ku dhaan ku dhaqan rabbi waxaa noogu qancay ilaahay keligii baa rabbi ah axad kale ma aaminsane wey rasuul xaq igule iyo inaan raaco waajib ay tahay towxiid lmutaabaca tajriid baa loo yaqaanaa ilaahay keligii inaad caabuddo asagana tugtood barido nabi maxamedna wixii diina keligii ka qaadato axad kale aadan ka qaadan daaco iyo raacid yaa kugule waajiba ah haddaad diiddo aad ku gaaloobayso wabimuxamedin rasuula nidaam lagu dhaqmo iyo qaanuun iyo dastuur ummad ay lagu hogaamiyo lagu maamulo dhanaha ku kala cabtana wa bilislaami diinan qadaa'an wa xukman wa siyaasatan wa manhajan waxoo dhanba waa asaga haddaad tiraa laakiin dabaalkii ee soomaaliyadoo kale warkiisii ee qur-aanku waa munazal dastuurka aanu qorina waa muqadas faqad kafarta billahi alcadiim shuqul isku male diintaannadama haysatide taa doonto sheega aday kuu taallaa laakiin middan shuqul kuma lihin qul a allaahu adina lakum am cala allaahi taftaruun ma ilaahay baa amray mise been baad sheegaysaan waa intaa lama ogolo hawsha ayadaa usuushaan ma khaldami karto qolyaha jabadda maxay dhahaan khaldaan ma khaldamo markay jalfista dhigahayaan jalfista ninkii khalda ama miinada khalda mar damba ma khaldahayo maxaa jira way ku tegi way dhammaatay halkaan hadduu khalad kaa galo ma saxmo jahannamaad ku aadi inaad ka toobad keentaba mooye usuushaan yan kaa khaldamin meeshaan haddaad ku simbaraxato xafa salaama maca salaam meeshaad addaday kuu taallaa iska ilaali laakiin dhibku waxaa weeye usuushii diineed iyo asaaski diineed iyo mabaadi'dii baan la aaminsanayn lama yaqaan jahli baa jira kuu wadaadda ku khayrbeelayaal ana ummaddii bay gawaan cidla ooga ordeen ummaddii aad khaladka ka qaban lahayd ee warka daaya warka daaya waxba kama jiraan mutatarif baa tahay usuuli ah maxaa burladuul ah mayal adag diintu madaxa martay ka leexa dadka dadkii aad dabka ka qaban lahayd waxaaba kaa hortaagan wadaad magac hormaray nima magac hormaray waa nin waalan aad iskaga ilaaliyo wbilislaami diinan ufira lahu danbuhu dembigiisibaa loo dhaafaa dembigiibaa loo dhaafi intaa haddaad la timaado dunuubtaada ilahay waa dhaafaya subxaana wa tacaala alsakaa'ir ama alkabaa'ir toobay u baahanta calaa ra'yi jumhuur in badan baynu soo marray qaala ibnu rumxin wuxuu yidhi fii riwaayatihi ibnu rumxin kee ahaa maxamed ibnu rumxin sheekhu muslim haddaynu marayn fii riwaayatihi asagoo wuxuu yidhi man qaala ruux xiina yasmacu almu'adina هذا إنه مري في رواية سو حوري من قال روح حين يسمع المؤذن مؤذن كمركم مقلنك هذا وأنا أشهد أنا وحاقري ولم يذكر قتيبة مشيغن قوله وأنا أنا ذا كريه قتيبة مشيغن بو أشهد بكو قابصدي أنت أصل مسلم كالدوها يا رحمة الله تعالى عليه باب فضل الآذان وهرب الشيطان عند سماعه عباب هاي آذان كفضلقيس فضل أولي آذانك ماشي مشكلين قرد على وحاوي آذانك إنه إنه كفى النابة لأن يريره نمان شقالة وأنت بدن sayidina cumar baa qolya waa booqday xilligu khaliifka ah markaasuu muaadinkiinu waa kuma addoonka annaga hebela noo aadaama haadaa sharun lakum buuri in jagada aadaankaba aad addoommaha iyo shaqaalaha u dhiibaysaan idinkuna aad ka xoqanaysaan waaba shar yani waa laga faani mixraabka waa lagu dagaalami laakiin in aadaan laysku haysta argi maysid jumhuur ahlicilmi waxay qabaan aadaankii iyo imaamada kee fadli badan aadaanka ayb maxaa yeelay imaamadu xoogow sharaf iyo magac baa ku jira markaad meeshaa yar istaagto istaw aad tidhaahdo oo dadku ay ku daba hogtaan waxaad dhihi ollo cajo baad qabtaaye soo lama ogo xaqiiqadu waa sida sayidina xudayf ibnu yamaan radia allahu tacaala canhu wa ayaa maalin saxaabo badan tujiyey muslimiin taabiciina salaaddii marka laga baxay yaa salaaddii xigtay baa linaga bixin maya buuri mar dambe idin tujin maayo maxaa jira duhurkii markaan idin tujinhayey ood idaba rukusayseen waxaan isdhi buhi show kulli adaa ka fiican kulligiin wuu aafeeyey buhi mar dambe imaam idiin noqon maayo haaulaa'i waa mukhlisuun saadiquun maca anfusihim kulligiin waa dareemaysaa nin walbo imaam halkaa markuu istaag naga bixi sheekh naga geli ood meesha istaagto xoogo waxaad leedahay <laughs> ool wax ku dhaamaa la waayo ogow wax meeshaa kugu dhaama ayaa la waayo naftaadaa kuu sheegay shaydaan baa kugu sheekay laakiin saxaabadu hawsha way iska qabanayeen laakiin adugu waxaad ihi haadaa min fadli rabbi baad leedahay shaydaanku ta'wiil kale kuu dhiibi haadaa min fadli rabbi halkaas la soo istaagi hawshaad iskaga ilaaliya baabu fadli aadaani waharabi shaytaani cinda samaaciin wuxuu baab yahay aadaanka fadligu uu leeyahay iyo shaydaanku inuu cararayo markuu aadaanka maqlo xadaثana muxamed bn cabd اllahi bn numayr xadaثna cabdaة بن sulayman الkilaabi baa loo jeedaa can طalxata بن yaxya ibn طalxata ibn cubaydillahi الtaymi can camihi adeerkii adeerkina waa ciisa bnu طalxa ayaa loo jeedaa marka yaxya ibnu طalxa iyo ciisa ibnu طalxa walaala ah طalxuna waa ibnu cubaydillah الtaymi aad garanaysaa qaala wuxuu uhi wadaadka ciise ah kuntu cinda mucaawin abi sufyaan mucaawin abi sufyaan agtiisaan maalin maalmaha yaan jooga abu cabdiraxmaan baa lagu naanaysa kunyada saxaabiga fajaa'ahu lmuadinu muadin baa u yimid yadcuuhu isagoo ugu yeedhaya mucaawiya ugu yeedhaya ila salaati salaadii xilligu amiirka ah weeyaan faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi radi allahu tacala canhu ardaa samictu rasuul sal ly slam baan maqlay yaquulu isagoo leh almu'adinuuna dadka aadaamee muslimiinta u aadaama atwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama atwalu nnaasi dadka kuwa u dhaadheer weeye acnaaqan xagga luqunta yowma alqiyaamati maalinka aakharo aakhara marku uunku isu yimaado mu'adiniinta u luqun dheer hal luqunay la baxaaya mucaawiya bin abi sufyaan inayna soo marin baan axaadiidiisa miyaynu soo marnay baynan soo marin boqol lixdan iyo saddex xadiid buu subanaha ka tabiya calayhi salaatu wasalaam boqol lixdan iyo saddex xadiid ayuu nabiga ka tabiyaa afar xadiid bay isku waafaqeen afar xadiid bay bukhaari iyo muslim isla wariyaan bukhaari wuxuu la gooni noqdaa afar xadiid muslimna wuxuu la gooni noqdaa shan muslim wuxuu gooyi noqdaa shan hadday afar isku waafaqeen muslimna shan uu gooyi la axaadiidta uu muslim ku leeyahay waa sagaal waa sagaal ayib afaray isku waafaqeen bukhaariya muslim shanuu gooyi la yahay muslim waa sagaal afartii bukhaari gooyin laha ku dar saddex iyo toban saddex iyo tobanka xadiid buu ku leeyahay fi saxiixayn nabigana si wuxuu uga wariyaa boqol lixdan iyo saddex xadiid dimashquu ku geeriyooday sanadkii hijradu markay lixdan ahayd lixdankii hijrada ku geeriyooday cimriga weliba siddeetan jir meelaha ku dhow isagoo ah almuadinuuna awalu nnaasi canaaqan yowma alqiyaama muxadiintu waxay u badan yihiin shuraaxdu in xadiidka daahirkiisa lagu wado nimanna waxay yidhahdeen maye waa isticaara iyo kinaaya laga wadaa ayagaa ummadda ugu fadli badan weeye ayib ayagaa la daba socdaa ayagaa laga dambeeyaa daahirkiisa in lagu wadaa wanaagsanoo mutaqadimay u badan yihiin maalinka qiyaama marka qoraxda halkaa laisu keeno oo nin walba dhiidkiisi iyo dhacaanka ka dhacay uu la qahayo mu'adiniintu waxay noqon hayaan mitro dhaadheer laqi mahaye dhidid taaban mahaye wey luquntay la baxahayaan luqunta dheerna waa kinaaya can duuli qaamatihim marka luquntaadu dheer tahay haddaan jirku kala dheereen foolxumaad noqon haddii soo ma aha bimacnaa iyagaa tirar ah wey tirar baa laga dhigaya way ka dhalabaxayan dhiidkaa iyo cadaabkaa iyo xarunkaasoo dhan waa dhaafahayaan intiina kalena waad hafanaysaan wailaa man raxima rabbuhu baddaasaa idin laqaysa maxaa yeelay muslimiinta ugu codheereen adduunka waaga la joogay diinkay ugu yeedhahayeen waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin kulligiinba idiin yeedhahayeen maadaama dadka ka baxsanaayeen oo aadaan dheeraayeen oy ummadda calankaa ugu yeedhahayeen aakharana waxaa weeye waa ka dhalabaxayaan unkoo dhanba wey atwalu naasi acnaaqan yowma alqiyaama waa idhaaran lifadlihim wa manqabatihim waxaa kaloo culimaqad ku fasireen markii ilaahay subxaana wa tacala la hor tago ayay luqunta taagahayaan waxay sugahayaan fadligii iyo khayrkii iyo ajirkii iyo awaabkii marka meel dadka lagu horo oo lays yeedhinayo nin walba qoortu taagi goormaa lagu yeedhi doonaa goormaa soogal lagu odhan doonaa soomaali kaara loo qaybi maaragta oo qoorta wada taagaysa idan waxaa weeye dadka marka la hanqal taagayo dadka waa ka baxsan yihiin dadka ooma eko ayib macnahana waa la sheegay almuhim waa fadli من فضل المؤذن كمده أطول المؤذن صادرتيد تفرد به مسلم على الكتب الخمسة حديث كان مسلم با كلجي وريه لا البخاري ولا السنن ما وريان أحمد با لو ذا كلجي المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة حدثنا وحدثنيه وحكوا حديث إيتا بهذا الطريق ما له هو متابعات إمام الشيخ جاي إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بدن بن سمر قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة هذا سفيان بعض متابعين يا عبده سفيان الثوري متابعين يا عبد بن سليمان عن عيسى بن طلحة قال ماشي عمي هيدنا ولا عدي مقعي هذا سمعت معاوية المغي يقول أسقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فذكر وحو شيغي سفيان bimilihi sanadka hore iyo lafdiga aad soo marteen oo kale xadaanaa qutaybatu qutaybatu bnu saciid muadinku fadli badan baa sunnada ku arooray sunanka kusoo maray bukhaari ku iman doona qaybo ka mida muadinku markuu aadaamo dhawaqiisa axad walboo maqlay oo masaajidka kusoo tukaday ajirkuu helo kalaa la siinaya axad walboo aadaankiisa intuu maqlay salaadaas soo aadoo tukaday ajarkiisa goonida ah iyo axad walba isoo tukada ajar buu ka helayaa inta adiga lagu siiya sana la siinaya haddii boqol darajo ilaahay salaadda uu kaa siiyey mu'adinkana boqol darajo akoonka soogu dhacaysa oo adiga ah hadday kun soo tukadaan malyanbu meesha ka helaya ka badan tiisina waa u gooni salaaddiis axad walbo aadaankiisa maqlay geed iyo dhagax insi iyo jinba aakharo u markhaati inuu mu'min muslima khayr badan ahaa markhaatiyaal buu haystaa hawshiisu tuugma xado tugmaxado nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam ilaahu muadiniinta u dembi dhaaf a'imadana toosi saadaya naga hadlaynine kuwa oo kuwa aafaysanoo ayagu waxaa weeye xil iyo waxaa la saara weeye qaan baa loo daba taagan yahay ninkanna maxaa la yidhi ilaah u dhaaf waalmaqfiratu afdalu min cadam min addamaan ayib muadiniintu waa maqfuurun lahum e, imaamkuna waa daamin hadduu salaada hagaajiyo wuu badbaaday hadduu halleeyana malagii baa galay yani muadinku hawshiisu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam low yaclamuna maa fi nidaa'i wasafi alawali lastahamuu calayh hadday garan lahaayeen waxa fadliga aadaanka ku jira ama ku jira ee safka hore way ku qorituuran lahaayeen hadda waxaa laisku barya hebelo noo aadaan qorituu iska daaye salaadda wuxuu u aadaama la waayahaya haddii labada mu'adina masaajidka la waayo idinkoo dhowr boqol ah ayaa wax aalaama la waayahaya yacnii maadaama meeshaon magac ku jirin waxaa weeye lagu qamaami maayo laakiin meeshii yaree magac ka soo gelahaya dadka waxaa weye xarbi aqdaam iyo risaas baa ka bilaaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid kale ku yidhi toddoba sano ilaahay dartii ninka ugu aadaama kutibat lahu baraa'atu min annaar baraa'atu min annaar toddoba sano ilaahay dartii axadka u aadaama waxaa loo qoraa shahaado inuu naar beri ka yahay xadiidka labiyo toban sano marka fadli ayay aadaankuu leeyahay maxaa yeelay waa shicaar dhanoo muslimiintu ay la gooni leeyihiin salaadoodii oo aslu diin ahayd ama furuucu diin lambarkow ahayd yaa astaan u yahay halkaasay salaaddii la dhigay salaaddii sharcigu dhigay beeshuu dhigay buuna aadaanku tegaya oo wasiilo u yahay حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحمدلي إسحاق بن راهوية وهي قال وحول إسحاق أخبرنا وقال آخران قتيبي عثمان وحيد هذين حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليم بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت النبي النبي كان يقول أسقوله إن الشيطان الشيطانك إبليس عرورتي زيو wixii asaga la halmaala idaa samica nida aadaanka hadduu maqlo bisaa dadka loogu yeedhayo dahaba wuu carari xataa yakuuna ilaa uu gaadho oo uu tago makaana arawxaa'i meesha rawxa la yidhaahdo arawxa waa meel u dhaxaysa makiya madiina oo agga jidka makay ku taalla marka madiina la joogo ilaa afartan kilomitr wey ilaa afartan kilomitr raawigu ka badan buu sheegi doonaa qaala sulaymaan acmash weeye hadda qaala sulaymaan acmash wuxuu yidhi sulaym mihran fasaltuhu waxaan weydiiyey abi sufyaan alx naafic baan weydiiyey can اrawxaa'i baan weydiiyey faqaala wuxuu hi hiya min almadiina madiina waxay u jirtaa milan miil halka mayl hadda waa hal kilomitr iyo badh hal kilomitr iyo badh miilkaa ka weyn hadda xisaabaadka bani aadamku kilomitrka asagaa ka weyn halka saddex kilomitr waa maxay waa laba mayl laba mayl wey idan waa meel fog buu cararahayaa w aadaankaas uusan u maqlin buu cagaha ka dayaya shaydaankaas وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حديث نوتبي وأبو كريم محمد علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عن الأعمى سليمان بهذا الإسناد متابعات بهذا إمامك وذا أبو معاوية هذا متابعين يا جرير جرير بن عبد الحميد حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة لفظ كان شيء دونه قتيبة إسكله قال إسحاق حوري في روايته أخبرنا وقال الآخران لبضك الوحيد أذن قتيبة زهير حدثنا جرير وكلا دويا صيغ الأداء صيغ الأداء وكلا دويا أو التعمل وحتى هذا حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمى سليمان بن مهران عن أبي صالح سمان أبي صالح السمان ذكوان وذلك اللي أورنج روي هذا طريق وروحها أعمش عن أبي سفيان أعمش عن أبي سفيان كأنه أعمش عن أبي صالح من حديث آخر وأبو هريرة أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان حديث جابر رضي الله عنه شيء يشواهد وكين دونا إن الشيطان الشيطان إذا سمع النداء أذانك هضوم مقله بالصلاة aaala min axaala hay idaa aqbala ilay markaad baxsato wa ka aaala bimacnaa haraba harabay hadda ka dhigantahay axaala waa baxsadaa oo cagow wax ka dayaa lahu duraaun abu daud waxaynu ku soo maray wow iyadoo la geli walahu duraaun wow ay la socoto walxaal lahu duraaun uu neef leeyahay cagow wax ka dayayaa markaasuu neefna daldalaya sida dameer orday oo kale muxuusaa u yeelu isu dhagatiraya xataa laa yasmaca sawtahu sawta almu'adini mu'adinka aadaankiisa inuu maqluu diidan yahay waa isdhagatiraya orod iyo qaylo iyo neef buu isku dhagatiraya faidaa sakata mu'adinku hadduu aamuso aadaanka dhammeeyo rajac waa soo laaban fawaswasa dadku markaa waswaasi intuu soo laabto balaayo qalbiga kuu gelin oo wuxuu kugu akhriyo waxaa xusuuso khushuucda iyo dikri o dhan buu kaalmaansiinaya shaqadiisa xumayd buu qabsanaya faidaa samica aliqaamata markuu haddana ee iqaamada salaada loo aqiima u maqlana dahaba addana waa baxsanaya xataa laa yasmaca sawtahu ilaa suusan u maqlin aadaanka iyo aqiimidda ruuxa muadinka faidaa sakata can liqaama markuu dhammeeyo weyaad faraqa loo jeeda huna faraqa rajaca wuu soo laaban fa waswasa qalbiga iyo quluubta aadama waswaasinaya xadaana cabdulxamiid ibnu bayaan alwaasiti qaala xadaana khaalid yacni ibni cabdillaah بن عبد الله قال عبد الله بن طحان الواسطي عن سهيل بن ابي صالح عن ابي ابي ابو صالح السمان ذكوان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه متابعات كحديثك ابي هريره متابعات كيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن مؤذن هدو اذامه ادبر الشيطان شيطان بعد بتشيديو عقاه وعكديا وله حصاص اسقو نافله حصاص اي ضراط هذا تسمريسين واسكمت waa isku mid xadiidkan waxay ka qaateen fuqahadu masale muhiim jiddan ah haddii la aadaamo haddii la aadaamo ama la aqimo inaad dhaqdhaqaaq samayso iyo bixitaan iyo meel istaag halka adoo fadhiya geeskaa ay istaageen bay leeyihin lianlaa tashbaha ashaytaan aadaan dhacay in xaaladda wax laga bedelo la baxsado ama la dhaqaaqo yaa lagu yaqaanaa shaydaan shuqlu shaydaan wey ruuxa muslimka marka inuu xaaladiis wax ka bedela lama ogolo ma fiicnay leeyihin allaahuma ilaa lixaajatin mulixa inta aad nagaan karto mar hadduu aadaan dhaco nagow halkii aad fadhida fadhi ilaa salaadda loo aqiimo markaa istaaga la yidhaahdo halkan haddaad fadhida meeshaa ha fadhiisan hadduu aadaan dhaco shaydaan baa lagu yaqaan suuradaa guud inaad shaydaan ka sabadaa la diidan yahay wa in lam taqsid leanna masalatu mushaabaa marka la marayo suurada guud bay qasadka xataa lama fiiriyo fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan haddii aadaan dhaco ama aqimid dhacdo ha u istaagin sunno naafila ah intuu aadaanku socdo wey aadaanka haddii la bilaabo ama aqimid la bilaabo ha u istaagin xataa salaad naafila ah markuu dhammaado bes oo aadaanku la khatimo uun istaag markuu bilowda yaa baxsan jiray shaydaan baa baxsan jiray aadaankii markuu baadada fadhaq tiraadoo salaad gashay maxaad u ekaatay shaydaan iska booday idan waa ladi aadaan haddii uu bilowdo farha bade allaahuma inuu dhammaado oo kadib dan aad aad ka maarmi weyda aad samay sunanka waxaynu ku soo marray ninbaa wuxuu arkay abu hurayra saxaabi nin eh, muslima oo aadaan kadib baxay masaajid ka baxay markaasu ama hada faqad casaa abalqaasim maxaa nabi maxamed baa noo sheego oo yidhi mar haddii la aadaamo masjidka ha ka bixina riwaayaad kalea qayda xadiidka ilaa lixaajatin wa huwa yuriidu alcawda ila almasjid inaad xaaje u baxdo xaggana aad doonayso inaad soo laabataan weeye aad ha layskaga ilaaliyo dhaqan munaafiqiin weeye waa howlo shayطaan aad ha layskaga ilaaliyo allahuma inay baahi weyn ood ka maarn wada timaada mooye axaadiian waxay ka qaateen waxaa ka ku jira masale muhiimo ah cilaajka waa artan qolyaha mucaalijiinta dadka qur-aanka saara aadaan bay ku bilaa waxay ka keeneen halkan ruuxa waxaaya waayo jin iyo shaydaan shaydaanna muxuu dhibsadaa aadaan waa lagu aadaamaa soomaalida waa aragteen caamo iyo culamo haddii un ruux qur-aan saarahayaan oo la maro ama qoon lagu qur-aamhayo intii bug loo duubto ama wax loo jarcaysan baa dhegta lagaga aadaamaa shaydaankii baa lagu boobinaya ayib aadaanku waa miise gooni uu leeyahay miise gooni uu leeyahay oo salaadii dhannayd aysan lahayn salaadii wuu ku iman ku afuufi ku waswaasin aadaankana wuu ka baxsanaya حدثني أمية بن بسطام العيش البصري حدثنا يزيد يعني بن زريع التميمي عفوا التيمي العيش اسكو قيس واسقي أمية اسكو قيس وانا بسرين لبضبا حدثنا روح بن القاسم التميمي عن سهيل بن صالح قال وحيدي وفي أبو صالح فقهي ستابعي قال هو شاد أنه الشيخ إنه بقال دونا قال وحوري أرسلني أبي سهيل xaggee ii diray ilaa bani xaariata ilaa manaasili bani xaaria qolyihii reer bani xaaria reer khasraj ansaareedee madiine waa inaga soo sheegnay xaafad xaafad baa loo deganaa xaafada xidhiidha mayno bannaana u dhexeeyo beeraa u dhexeeya xaafadaha qaarkood ayib arsalna abi aabbahay abu saalix baa i ilaa bani xaariata ilaa manaasili bani xaaria reer bani xaaria xaafadihii deganaayeen qaala wuxuu uhi suhayl wa macii lana addoon aan leenahay baana ila socday markuu aabbahay dirahayay aw amase saaxibun lanaa nimaanu saaxiibnahay fanaadaahu suhayl waxaa u dhawaaqay fanaadaahu suhayl waxaa u yeedhay munaadin yeedhe min xaa'iطin beer iyo derbi buu oga yeedhay bismihi bismi suhayl suhayl iyo addoonkii wada socda yaa suhayl in abi saalixow laga yidhi meel halkan ah qaala wuxuu yidhi suhayl wa ashrafa waa qoransaday aladii midkii macii ila socda caalxaaydi beerta buu fiiriyey iyo darbigii na yeedhay wuu u tegey meeshu buu waxba ma jiro meel cidla ah falam yara shay waxba muuse arag fadakartu dalika liabi arrinkaasaan aabbahay u sheegay markaan soo noqday on ka soo noqonnay guryihii reer bani xaarid yaa aabba markaan sii soconnay mee hebla waa la ii yeedhay waa la ii abtiriyey meesha haddaan firin wax jooga ma lah faqaala abu saalix wuxuu yidhi low shacartu haddaan ogaan lahaa annaka adugu talqa haada inaad hawshaa la kulmayso lam ursilka kuma direen sigabtahay maanta buuri jin baa kaa farxala gaadhi walilfaa'ida adoo meel socda cidlaha haddii lagu dhawaaqo hoo lama yidhaahdo halis wey howlaha maogtahay aniga waa idinkaga fiicnayay waana ogtiin baan u almuhim inta waa ka adoo meel cidla'a maraya haddii lagu dhawaaqo inaad daymooto mooyeen lama jawaabo hee haddaad tidhaahdo risaas way kugu taallaa waa hawlo mucaalijintu ay yaqaana oo khaas ah hawlo goonaha iska jira dhawaqiisii iyo jawaabtadu waa magnaysiya balaas uu ku dhawaaqaba fallaadha way kugu taalla haddaad hoo tidhaahdo haddaad laakiin ka aamusto inaad badbaado u badan tahay marka ha yeelina waddooyinka haddaad taa macaneedu ma aha ruux qumanoo kula hadlay kir baan ku idhi dad hawshaa maqashaan ummadda kasaa u dhegaysanina waxaan ka hadlayaa markaad dareensan tahay waxa ku dhawaaqo inuu yahay haatif ama jin uu yahay haddii laakiin dad mirhaadira caado kugu dhawaaqaan ummadda ayaan la dhegaysanin ayib low shacartu haddaan ogaan lahaa annaka talqaa haadaa shayga inaad la kulmayso lam ursilka kuma direen walaakin idaa samicta sawtan haatif haddaad maqasho yani haatifku waxaa la yidhahdo dhawaqa aad maqlayso ruuxii lahaan aad arkayn ayib haddaad maqasho buu ihi dhawaqaasoo kale fanaadi bisalaa hada min fiqi taabici fanaadi bisalaa salaadda aadaankeeda waa aadaan buu bilow allahu akbar allahu akbar aadaan ka siidaa meesha waxa joogo dhanba kala fiiji ayib fanaadi bisalaa salaada ugu yeedh waa maxay aadaankii salaada la imow wey فإني سمعت أبا هريرة أبا هريرة مقلي رضي الله تعالى عنه يحدث asagoo ka tabinay can rasul sl l slam annahu qaala inuu yidhi ina shayaana shayaanku idaa nuudiya bisala salaadda haddii loo aadaamo walla cagow wax ka daya walahu xusaasun asagoo neefsanay marka fiqiga taabiciga u fiirso waa hawlihii asxaabu ulqiya cilaajka weeye ayib idan waa macna meeshu haddayba shaydaanka weynaa ummadda waaswaasinaya aabbahood ahaa ay aadaanku ka farxashay xertan yararta iyo ardaallahan yararka uu soo daayay maxaad moodaawo ayib macnahaasha meesha ku jira حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن يعني الحزامية منك له قال وي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان صوماهي عن الأعرج سليمان بن مهران عفوا عبد الرحمن بن هرمز عنده صوماه عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة صلاة هذه اللور رواقه بمعنى لو آذامه أدبر الشيطان والشيطان أيا دبدا تشيدية له ضراط أصغر xataa laa yasmaca tadiina suusan aadaanka u maal faidaa qudiya tadiinu aadaanka haddii la dhammeeyo aqbal haddana waa issoo majiraya waa masamre shaydaan xataa idaa uwiba bisala salaadda haddii loo aqimo uwiba min aaba yauubu idaa rajaca wacaada ile muaadinku marka hore waa isagii aadaamay kadibna wuxuu ku noqonayaa aadaankii oo kii hore ka gaaban u xataa idaa uwiba bisala salaadda haddii loo aqimo adbar haddana wuu daba jeeday shaydaanka waa cararaya xataa idaa qudiya tawiibu qiimidda marka la dhammeeyo aqbal haddana waa issoo rogahayaan xataa yakhtura ilaa uu waswaasiyo uu kala dhex galo yakhira iyo yakhtura waa isku mid bayna almari ruuxa iyo wa nafsihi wa qalbihi adigana qalbigaadibuu shucaca kugu furaya oo kaa dhex shaqaysanaya yaquulu lahu ruuxa muslimkee tukanaya wuxuu ku odhanayaa udkur kada dukaanka maanta intaa wax raadiso soo weyd wuxuu leeyahay wixaad raadinaysa khanad heble ku jira qalinka halkaasuu ku dhacay hebel sodig haddaa la ballamay maxaa ka ugu tukan maxaad heble ugu tukan weyday alaabba kugu waxaad xusuusteenoo dhan buu kuu sheegaya walidaalika bacdu salaf yidhahdeen xadiis daciifna waa ku yimaadaaye ninka wax muhiima ah intuu ka fokado ilaawa salaad ha galo shaydaan baa u sheegahaye inuu ku waswaasiyo oo bilaa khusuuc kaa dhigo ayaa ka muhiimsan wuxuu kuu sheegay marka asagu waa faqiih lmaqaasid waa yaqaanaa waa hawlaha caliim lisaan wey waa faqiih wuxuu miisaamaya masaalixda iyo mafaasidda inuu bilaa khushuuc kaa dhigaa oga muhiimsan wax walba ah boqolka kuna dooran inaad xusuusta meeshay taal wax waa adduunyo tanna waa diin iyo aakharo tan waa asagu fadilaya ayib anuu ma aragay nin baa wuxuu iga sheekeeyey eh, nin aanu saaxiibana wuxuu yidhi buuri lacag toban kun dooran intuu xisaab xidhay sanadka hore ee la soo dhaafay ayuu markuu xisaabta xidhayay lacag toban kun dooran waayey salaa casar buu soo aaday wadaadkii ii sheega ugu fadhiyaa mana sheegahay nin baa laga sheegay almuhim marka markuu salaad soo aaday casarka ahayd iyuu salaaddii galay waa la aqiin salaaddiiba xidhay safka horuu ku jira shaydaan wuxuu lacagtii tobanka ahayd eed weyday lama xadin ma la khasaarin maalinlawow adigii hebel uu kaa daynsaday ee uu jayna u dirsaday buugga hebelaabaa ku qortay wuu booda wadaadkii salaad buu ka baxay ka bax salaaddii sidii inay weysado ka jabto kale muluq ka siibay halkanuu ka orday dukaankiibu ku noqday buuggii ilaa uu soo hubsaday sida uu shaydaan ugu sheegay noqotay war tobanka fakan maada khasaarin hee usbuucii la soo dhaafay hebel oo hawl ku taagnayd oo lacag u dejinaya jayna u xawilanhayay ayaa kaa dayn qaatay bog hebel baadna ku qortay wadaadku wuu isgaran waayey toban kun hadda ma saalinle ma ogtahay wadaadku isgaran waay xilli uu boodayba oo salaadii ka baxay uu isgaran waay shaydan waa imtixaan intaas asaga uu dana tobanka macno agtiisa kama laha leanna waa adduunyo waxaa weeye wuxuu rabaa in salaada bilaa khushuuc uu ku dhigo udkur kadaa shaygaa xusuusuu ku leeyahay wadkur kadaa kaana xusuuso limaa lam yakun yadkuru min qabl wa waxaan xusuusanayna hadda ka hor yuu xusuusu ku leeyahay lima buu xusuusinayaa lam yakun uusan ahayn yadkuru kii ama xusuusta aadamuhu ama ruux muslimka min qablu salaada ka hor xataa yadalla arajul ilaa ruux u noqdo maa yadri kam salla ilaa ruux uu garan waaya muxuu tukaday ila ragcad walba kan iyo suu kuu lahaa waa sooskuugu waday umbaad arkay iyadoo laga baxay adna asalaamaad ka dhihi dadkumbaad raaci saan lagula yaabin waxaad soo tukatay bay garan maysid xataa yadalla arajul ilaa ruuxu noqdo weeye maa yadri midaan garanaynin kamsalla intuu tukaday marar badan baa dhici oo ad arkaadoo socda marxaddi labaad baa la maraya mararka qaar waa arka imaamku intuu khaldamo yaa subxaan allah leh subxaan waxa loo yidhi garan maysid ilaa laba dadka labada soconinba imaamku matii saddexaad buu fadhiistay matii afraad buu marahayaa shaydaan aafadu ummadda ku hayo waa hawl dhib badan ilaaha naga badbaadiyo xadatanaa maxamed raafic alqushayri abu cabdillaahi naysaabuuri قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن عر... بن راشد أبو عروة اليماني عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديث كذا إنه سمر إنه قالوا الشيء ويبعوج ذا همام بوح مطابعين إياه أعرج صمة أعرج عن هريرة رضي الله تعالى عنه عنه بمثله غير هذا يشاء أنه قال وحول أصوه همام قدري حتى يظل الرجل ilaa uu ruuxu noqdo in yadri maa yadri intii naafiyada ahayd weeyaan in yadri midaan garan u noqdo kayfa sallaa sideeba u tukaday qaabkeed u tukatay maba yaqaanaba maxaad khushuucday maxaad foorasatay midna ma garanayo idan baalka aadaa laskaga ilaali idinkoo ah ruuxu salaadda ha soo galo ha soo diyaargaroobo mashaaqiisha haska reebo ha soo xidhxidho salaadu ilaahay ugu talgal inuu ka aqbalo allah aqbaadda iska leh oo adigu waxba aadan la hadhin dadaal xagga طahaaradeeda xagga asturaadeeda xagga qalbigoo la saafi gareeyo ilaahoo la qaabilo muraaqabada alle salaadaha la tukado wax kalaba lama haye intaaaana u gudbin kitaabu sala sheekhu bilaabi doonaa oo takbiirat alixraam buu ka bila muslim hawshiisu waa tartiibsanta aadaan haddii la aadaamo oo la aqima maxaa xiga salaad in la xidho xidhashada yuu ka bilaabi doonaa baabka intaana marka xidhashada gaarina masaa'il ku saabsan aadaanka aan wax ka tilmaano muadinku axkaam badan buu leehay masaa'il fara badan kama gaadho badankeed laakiin xogo yaroo khulaaso aan tataabto kutub iyo sunankaad kusoo marteen in badanoo ka mid a ah. mu'adinku waxaa la rabaa an yakuuna amiinan ninka mu'adinka inoo adaamaya saaxiibu ammaana yacni nin diin leh waa inuu yahay diin leh oo ilaahay ka cabsanaya oon muslimiinta salaadoodii ku ciyaaraynin salaad aan gelin wakhtigeeda inoo adaamaynin mid wakhtigeeda galay aan ku ciya dib u dhigaynin an yakuuna amiinan ammaanadan huna waxaa looga jeedaa addayaana addayaana looga jeedaa diinla waa inuu yahay taqi ah oo marka horeba hawshaa lagu xusho muadin iska qor hawshu ma aha waxaa kaloo la jecel yahay an yakuuna sayitan in cod dheer waa inuu yahay cod dheer oo codkiisii laga maqlayo meel meel laga maqlahayo nin xabeebsanoo cunaha lagu dheggan yahay oo xoogow reebel ahaan meesha loo qoray ooma baahnin an yakuuna sayitan nin coddheer waa inuu yahay waxaa kaloo la sunneeyaa an yakuuna xasana sawd axaadiiaa tilmaanta cod quruxsan cod quruxsan nin diin leh oo cod dheer oo cod quruxsan baa la rabaa inuu inoo aadaamo oo markaad aadaamhayaba aadaankiisii aad qalbigu kugu degaayo aad jeclaysanayso nin codkiisa la moodahayo inuu dee marka dhaanto ciyaarhayo iyo inuu aadaam aan la kala garanayn waa mushkilo nimaan saaxiibba ahayn baa allah u naxariistee iyo wadaadaan saaxiibbanabu dacaayaynayn oo dadku qur-aan saari jira xaggana aan qiraa'o fiicinayn aan cod qurxusanayn wuxuu dhi hebelow dadkaad qur-aan saartaa jinkuna wuu ka baxaa waxaad mooda buu jinku codfoolxumadaadu jinku oga cararaa buu cabdicasiis dakhaar cabdialqaadi eh, raxmatullaahi tacaala caleyh nimaana saaxiibbana ku yidhi jinku waxay u fiigahayaan waxay weeye buuhi oo uga baxayo ruuxa codkan aad qur-aanku akhrin foolxumadiisa yujunka yaacayaa wey almuhim waxaa la rabaa mu'aadin cod quruxsan in la helo intaba iska kaftar eh, waxaa kaloo sunno ah qodobka shanaad yustaxabu an yu'adina ma afraad ba an yakuuna amiinan an yakuuna sayitan an yakuuna xasana saw midka afraad an yu'adina qaa'iman istaag inuu ku aadaamo qum yaa bilaal fanaadi bisalaa alqihi calaa bilaal qum yani qiyaam baa sunno istaag baa lagu aadaamaa in fadhi lagu aadaamo ilaa lidaruuratin ma wanaagsano shaaficiyadu way banneeyeen in badanoo ka mid ah laakiin khilaaf kama jiro alistixbaab inuu yahay aadaanku waa inuu istaag ku dhaco oo diriga ilaahay la xormeeyo shan an yakuuna mutaahiran waa inuu weyse qabo waa dikri waa towxiid waynu soo maray nabigoo kohsaday inuu ilaahay xuso calىa hayri طahr ama salaan qaado an yakuuna mutaطahiran waxaa la sunneeyaa lix an yakuuna mustaqbal اqibla qiblada loo sii intaad aakaa bari iska aadda ama galbeed noo aadaami maysidi beytka ilaahay wejiga aadi kadibna inoo aadaan sunankiisa waxaa ka mida toddobo haddaynu waanu soo marray marka uu maray xaya calى الsalaa xaya calى اlfalaax an yaltafita yamiinan wa shimaalan bidix midig sunnada lagama tago qolyaha qaarkood waa ka xishoonaya markay aadaama inay xagga xagga soo fiiriyaan sunno weeye bidix iyo midigba inaad jalleecdo xaya cala asalaax xaya cala alfalax waa loo baahan yahay laakiin cinda alfuqahaa lugta ma wareejin karti waxaad wareejin waa luquntaada keliya lugta isma jiiri maysa adoo dhan lugtaadu inay isma jirto ama ay halkii ka dhaqaado gumadaadu lama ogolo waxaad wareejin waa luqunta keliya ead wareejinaysa waxaa min asunan ka mid ah an yajcala isbacayhi fii udunayh dhagaha faraha in la gashado makaroofan baad haysatid maxaa shayga masnuunka ee mashruuca ah in la laazimo asagii la tabaqo wuxuu ka qayb qaataa diintu inay baaqi ahaatoon shareecadii aan la hilmaamin oysan eh, aysan duugoobin sagaal waxaa ka mid ah sunankiisa an yuratila wayurasila fi اlaadaani wayaxdura fi اliqaama aadaanka in la tartiibiyo la kala dhigdhigo la kala googooyo jumal jumal loo kala saaro tartiil aw tarasul fi اlaadaan iyo wاlxadru wayaxdura fi اliqaama iqaamadii wada la bobsiin saasaa loo xidhiidhin wasligaasaa lagu wadaya aadaanku aadaan subax hadduu yahay waa toban baan u malaynaya aadaan subax hadduu yahay bacda xaya cala الsalaa xaya cala alfalax waxaa la gelinaya asalaatu khayru min الnowm asalaatu khayru min الnowm tawiib baa loo yaqaanaa marka xaya cala sala xaya cala alfalax gadaashooda waxaad gelinaysaa asalaatu khayru min annow sayidina bilaal baa la yimid nabigaana waagi dambe u qiray kadibna aadaanka aadaanka la gelinaya sida raajixa waa aadaanka hore aadaanka hore wey salaada fajr haddii loo aadaamayo asalaatu khayru min anowm xadiidka ibn cumar baa ku yimid sunan waxaa la gelinhayaa aadaanka hore eenu jejeefno kan dambeenu soo kacnay inaan la gelinin baa raajixa koo iyo toban waa muhiim jiddan waxaa ka mida sunanka in salaadu ama duhur ha noqdo ama fajar ha noqdee waxaan aadaan ahayn lama raacin karo laa bacdu walaa qablu laa qablu walaa bacdu tawiib wixii loo yaqaanay daakiraadda la odhiso garan maysaa qolyaha aadaama reemiyiga tuwilayda markay salaadda u aadaamaan caawodha ilaa aadaanka labaad laga gaadhay waxbay wada hayaan salli qur-aan akhris baa la wadaya maxaa la odhan jiray daakiraad baa lihi daakiraad soo garan bacaw dhan loo wada haya lama ogolo salaada ama salaad eh, duhr ha noqoto ama fajar ha noqdee aadaanka waxaan ka ahaynoo ka horayn kara ama ka dambayn kara lama ogolo waa bidco ataswiib lama ogolo eh, maxaan ku rahdaye aan ka ahayn asalaatu khayr min annowm oon aadaanka waxaan ka lama ogolo waa bidco culimmaduna waa ka digeen waliya waxay dhahaan asalaatu raximakum ullah asalaa yaa cibaad allah baa la wadi qolyaa salli wadi qolyaa qur-aan wadi qolyaa maantun waxay wadahayaan eh, qasaa'id af soomaali aho dadka khayrka loogu yeedhahayo oo ninkii socdow khayr dhaafiyey alaab baa la wadahaya ayib waxaasoo dhan looma baahno looma ogolo sayidina ibni cumar ayaa maalin maalmaa ka mida ah kuufu yimid xaafad buu ku degay markaasaa masjid u dhow baa laga aadaamay markii masjidka laga adaamay bu asagii raggi la socdaan kusoo tukanay ina keena bur waa masaajidkii soo aadeen masaajidkii wuxuu yimid ninkii aadaamay oo alaab kala daldalahay oo salaadda u kaalayay soo kacaay maxaad sugaysaane u kahay markaasuu ninkan soo haddaay muusan aadamin haa hawshanna maxay tahay dee dadka ugu yeedhahayaa weli dadku caraabinaya wuxuu ninkan bidcu la yimide inaga keen ku tukan mayne masjid kalu aaday masjidkan ku tukan mayne bur bidcu la yimid aadaanka ilaahay jideeyey miyuu ku fillaan waayey buuri dikri baa ilaahay jideeyey oo rasuulkiisii jideeyey oo diin ah wax kale ninka ku dara muxuu rabaa nin kale wax ku dara wuxuu leeyahay hawshii alle iyo rasuulkiisa ay jideeyeen naguma fillo ha la soo kordhiyo warkiisu warkaa wey macnahaasuu inoo qarinaya matamisa maaha laa nusalli macahum fa innahum qad ibtadacuu buuri bidcay la yimaadeen kadib buu iska noqday riwaayo kale wuxuu leey wuu noqdo gurigiisii riwayo kale waxay leey gurigiisiiba ku tukaday fansarafa uma sallaa fii manzilihi ibnu cumar ya ibnu cumar waxa aharkaa ka wariyey saciid mansuur fii sunanihi saciid mansuur fii sunanihi ayuu ku jira idan gurigiisu ku tukaday xerti buu yidhi aan tukan mayno keena ninkaas laba tukan mayno laba tukan mayno mar dambe u noqon mayno ina dhaafiye riwaayo kale wuxuu ku yidhi ashayaanuka amaraka bi haada ma shayaankii kusaaraabaa kuu sheegay diinkan in aadaanka salaada wax la raaciyo iyo war dambe laga daba keeno xataa salli lama raacin karo haddaad sallinayso hoos u salli aadaankii meeshaad ku aadaantay dhawax kale oo dheer ood ummadda ugu yeedhayso ama qur-aan akhrisa ama salli ah ama salaadda u kaalaya dambe lagaama ogolo jooji warkaasoo dhan hoos u wada hawshaada sayidina cumar bin khataab asagoo laftarkiisu hawshaa intay qabsatay ayuu wuxuu ku yidhi abi maxduura yidhi asala ya amiir اlmuminiin markuu aadaama kadib bui asala ya cumaro ma ka yimid markaasuu yidhi sonamaad cadaabin haa ma kugu fillaan waayo aadaanka nabigu kuu jideeyey ilahayna kuu jideeyey abi maxduur wuxuu ka hadlu garan waay mar damba ha u noqonin buui waxaa soo saaray ibnu mundir iyo ibnu baa iyo khayrkood baa soo saaray ibnu cumarba waxaa lagu yidhi qiso kale oo ka dhacday madiina in ahayd baan u malaynayaa yaa waxaa tanoo wuxuu arkay nin astintuu aadaamay aadaanka wax raacinay markaasuu waa bidcee jooji mar dambana ha u noqonin markaasuu ya aba cabdiraxmaan innahu laa yuriid ila alkhayr ninkan hawshan daakiraadda ah khayr buu ka rabaa oo khayr baa u geeyey faqaala wuxuu low araada khayran maa raqiba binafsihi can sunnati nabiyihi wa cibaadihi الصaalixiin ibn cumar warkiisi warhadduu <laughs> khayrdoon yahay muusan quurhsadeenoo kama santaageen sunnadii nebi maxamed iyo dariiqii cibaadillahi saalixiin oo umarada iyo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo caliba ah ibnu bataa soo saaray risaale khaas uu ka qoro mowduucan iyuu ku soo saaray ninkii doonayana wuxuu ka raadin karaa eh, masaa'ilkan eh, kitaabka sharxulcumda libni taymiya mujalladka labaad kitaabu salaa asna aahaar badan buu ku keenaa abu dad baynu ku soo maray abu daud baynu ku soo maray mujaahid ibnu jabr wuxuu hi ibn cumar baan la joogo maalin maalmaa ka mid a ah. markaasaan masaajid gallay masaajidkii markaan gallay ayuu nin wuxuu duhur ama casar buu u aadaamay kadibna hawluhu raaciyey buuri markaasuu ukhruj bina min hada almasjid fa innaha bidca inaga keen bari ku tukan mayno oo ka dareereen abu daud baynu ku soo maray sunankiisa wakadalika atabaraani fi lkabiir buu ku wariya idan hawsha aad iskaga ilaaliya mu'adiniinta qaarkood khayr iyo wanaag bay moodaan bidcadaa weli qolyahan suufiyada ay ku dambaysaa masaajidooda laakiin annaga wahaabiya ilah waa naga badbaadiyey ila sunnadan kaga fiicannahaye waa ogtihi meesha waxba kuma hayaan ayib aarkii cumar bn khaaab een sheegayna saciid saciid mansuur baa wariya ibnu mundir baa wariya ibnu baa wariya ibnu abi shayf musanif baad ka fiirin karta intaa waxay bidca tahan la ogolayn markay dadku aadaanka hore maqleen aadaanka hore markay maleen ruuxu maqlay haddii laakiin aadaankaba aan la maqlaynin si kaloo u dhawaaqdo dadka ugu yidhahda heli karto waa dhawaaqi kartaa cinda ahlilcilm laakiin aadaan la maqlay waxba lama raacin karo laa qablahu walaa bacda waa bidca cinda salaf saalix aadaa la ilaali <clears throat> waxaa ka mid a masaa'ilka muhiimka jiddan ah ee inaan la aadaamin ilaa bacda dukhuli lwaqti lama aadaami karo ilaa ay salaada waqtigeedu galo ilaa salaata alfajr salaada fajarka unbaa la aadaami karaa wakhtigeedii ka hor oo laba goor la aadaamo salaadaha kale markuu wakhtigu galo unbaa la aadaamay masaladana adilay leedahay masaa'ilka muhiimka jiddan waxaa weeye in la istaago aadaanko dhammaanin ama la istaago aqiimadoon dhammaanin ma wanaagsan in la fadhiyo ayaa wanaagsan in la fadhiyo ayaa wanaagsan xadii cabdiraxmaan ibn abileyla uu wariyo ayaa jiroo mursala alimaamn axmed xamballa uu xujaysto uu ku dhaqmay nebi maxamed baa masaajidka soo galay bilaaloo aadaamaya ama aqiimaya markaasuu nabigu fadhiistay waxaad arkaysaa iyadoo la aqimayo ama la aadaamayo oo la tagtaaganya iyadoo la aqimayo oo la sugayo waa in la fadhiyaa wanaagsan aarkaasi waa mursal marfuuca hase ahaatee ixtaja bihi axmed oo imaam naa'imat alxadiid alkibaar ah idan wastaxsanahu shekhu islam ibnu taymiya aqiimadu marka la aqimo inaan fadhino ilaa la gaadho meesha la istaago ama dhammaadkeeda ah ama qad qaamatisan calaa khilaafin in la taagnaadoo imaamkii halkaa laga suga innagoo dhodhooban maxaa la sugahaya aw imaamkii waa khalad waa in la fadhiyo marka aqiimadu dhammaato ama qad qaamatisanad la gaadho aan bug dhaano haadihiya bal isxaaq wuxuu waa min asunna isxaaq ibnu raawiya isagu sunnuu ba ku tariyey maslada muhiimka ah iyaduna waxaa weeye aadaankiiyo aqimada kadib waa in la ducaysto way wanaagsan tahay nasa calaa dalika axmed axaadiid badan baa kutub sunankood garanaysaan ducada bacda aliqaama ah ama bacda alaadaan ah in la aqbaloy mustajaabo tahay oon ducada la radinin axaadiid dhowra ah ku timid wadaado dambe abubakar abu zayd iyo ka yihiin xoogow buuq bay ku fureen laakiin nasa cala istixbaabi ducaa'i bacda alaadaani wa bacda aliqaamati axmed baa caddeeyey oo ka sugan tahay وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أيقون وايد هذين أحاديثنا واكو عدهاي إلا عاديست ما أي ما وناكس الشيء كذا حق إسكاكي عاديست وإلهي بريا وآذان كدبدي دعيست وقيمة دعيست وحل مهم جدا وأبوابته أي فرنتا يسمضوا هلا فائديست مثلا يقول دم بيسا مؤذنكو آذان كما لغو قادان كرا مشار masale dhib badan baan u malaynaya aadaanku waa shay qiimo badan innaga soo maray oo khayr ah oo cibaado ah oo imaamadiiba ka fadli badan iyo imaamnimadii waxaa wanaagsan in ilaahay dartii uu ruux aadaamo wax kharashna uusan ku qaadanin baa wanaagsan inay wanaagsan tahay waa masala ijmaaciya inay wanaagsan tahay inaad ilaahay dartii u aadaanto oo wax musharaadan ku qaadanin haba yaraadee laa min bayt ilmaal walaa min hayrihiba aad waxba ka qaadan inay wanaagsan tahay waa masala ijmaaciya laakiin waxaa laisku khilaafay ma bannaan tahay mise ma bannaan xanafiyada iyo xanaabilada iyo qowl cinda almaalikiya iyo wej cinda shaaficiya intaa waxay leeyihiin ma bannaano in wax lagu qaato aadaanka waa madhab alxanaabila walxanafiya wa qowlin cinda almaalikiya wajhin cinda shaaficiy ma bannaanayna iyagu waxay daliishadeen sunno iyo ictibaar ama sunna xadiidkii cumaan bin abilcaas athaqafi ee sunankaad ku soo marteen bay ku dhagay markuu nabigu intuu islaamay muddo nabiga la joogo nabi allow waxaan rabaa in tolkay aad amiir iga dhigto waa kaaga dhigay tolkay imaamna iga dhig waa kaaga dhigay imaam baan kuu magacaabay waاttakhid muadinan laa ya'khudu calaa aadaanihi ajraa waxaadna samaysataa muadin aan aadaanka ku qaadanaynin ujuuri iyo mushaar xadiikaasay ku dhageen waxay kaloo yidhahdeen xagga ictibaarka aadaanku waa taaciyo cibaado ilaahay loola imanayo cibaadaadkana in mushkaalaad lagu qaato lama ogolen waa ka salaa salaadaad tukatin waxba lagaa sii idan waa cibaado madax bannaan oo alla loogu dhowaanayo qurabka noocaasana in lagu qaato mushkaalada ujuuro lama ogola yidhaahdeen ictibaar saddexaad waxay yidhaahdeen oo khatara qaacida kusoo marteen ciwad iyo mucawad looma kulmiyo lishakhsin waaxidin alciwad walmucawadu laa yajtamicaani lishakhsin waaxidin qaacidii mucaamalaadka iyo hawsha geliya waxay dhaheen ninkan mu'adinka ah aadaankiisa ajirka ka imanaya asagaa iska lagu dhacaay akoonkiisaba ku dhacay mushaarkina waa qaatay muxuu isku darsaday laba ciwad buu isku darsaday ajir iyo hawaab asaga un keliya uu leeyaho oo annaga waxba aanan ka helayn annaga mushaarka bixinayn oo keligii loo loo qorayo ilaahay uu diiwaanka akhra u dhigayo iyo mushaar idan camal waaxida laguma qaato ciwadaan ama waxaa tiraahdaa ciwad oo mushaarah iyo wuxuu mushaarku laga bixinayo laa yajtamacaan lishaksin waaxidin mu'adinkuna hawshaasay ku jiraa bay yidhaahdeen aduu qolyaha halkaasay dhabaabiciyeen maxaa kuu soo hadhay shaaficiyada iyo maalikiyo daahiriyo ibn xasm qolyo horuu la socdaa qolyo horuu la socdaa daami cali adaahirna kuwan dambuu la socdaa maalikiyo iyo shaaficiyo iyo riwaaya cinda alxanaabila waxay leeyihiin way bannaan tahay mu'adinku in mushaar la siiyo maxaa u dayla min asunnati bay yidhaahdeen maxaa u sunno ah xadiidka abi maxduura naga qabtay dheh xadiidka abi maxduura sunanka ku soo marteena markuu aadaamay oo aadaankii dhammeeyey nabigaa u duceeyey madaxuu u salaaxay kadibna wuxuu siiyey qariinad fida ah qariinad qandi yuu nabigu intuu fido ku soo shubay yuu yihi qoo hawsha daahirkeeda waxaa wdhi nabigu inuu ka siiyey ujuuradaas aadaanku aadaanay maxduura innagu anigu soo marra dhallinyaray ahaayeen muslimiintay canjileenoy dhadhaajiyeen kadib waa la soo qabtay kulligood baa nabiga loo keenay dhallinyaradii markaasuu nabigu wuxuu yidhi dhawaqiina waan maq ninkii idinku cod dheeraa aad u dhawaaqay kumuu ahaa dhalin waxay dhheen nabi allow kanuu ahaa way wada fiiqeen wuxuu dhahay maxamed waqad sadaquu ninkii aad u dhawaaqahay aniga ma ahayn fartay wada fiiqeen buu intii ragga la soo qabtay labaad dhowr iyo tobanka ahaa run bay sheegeen markaasuu nabigu wuxuu yihi kaale aadaankiibu nabigu ii meeriyey buu mid mid xaraf xaraf iigu sheegay xilligaa ii sheegahayo aadamo aan ka necbahay nabiga ma jirin buu waa gaal markaa isagu ayib waxaa ku jira nacaybkii qurayshyada iyo diin nacaybkii weli si ficanuma islaamin markuu aadaankii dhammeeyey nabiga ii dhammeeyey oon aadaamay ayuu ii dhiibay baqariira fida oo lacaga ah mushaara markaasa hawshoo dhan isbedeshay wixii intaa ka dambeeyey waxaa loo magacaabay maadinkii reer maka waxay dhaheen idan waa aadaan lagu qaatay ujuuro lagu qaatay daahirkuna waxaa weeye inay tahay ta'liif ta'liif daahirku daahirka qisada iyo xaajada markaad fiiriso ninkan islaamka neceba feegtaa lahaya ayaa lagu soo xereegelinayay nabiguna hawsha waa samayn jiray ubadaa waxay dhahay iyagu waa ujuuro meesha laga qaata waxay dhaheen ictibaarkana aadaanku waa masaalix guudoo muslimiinta dadkuna tadawucan ku aadaami mahayaan haddii aan mu'adinka xoogo mushaara la siinin wax aadaamaba la waaye salaadihii baa dayacmi masaajidii baa dayacmi saan dhibkaa u dhicin haynoo aadama xoogow faramarinna aan siina wadaadka idan labadaa madhab baa ku jira waxaase ka fiican in tafsiil la yidhaahdo haddii hay-ad iyo baytulmaal laga siinaya muadinka mushaarna way bannaantahay ijmaacan haddii ruux shakhsiga uu bixinayana waa muran baa ku jira ma bannaano iyo way bannaan tahay hadda marka ma hayno hay-adna ma haysanno e dowlad iyo baytulmaal iyo banka islaam ma hayno haddaan dhahno bahalku waa xaaraanna waxaynoo aadaamay heli mayno maxaynu samaynaa mushaarkaan iska bixinaynaa laakiin isagoo mu'adinka waxaa u wanaagsan hawshaa muranka la geliyey intuu iska daayo meherad yal uu ku shaqaystana oo nolosha uu ka dabartana ha sameeyo ilaahay dartiina ha noogu aadaamo baraa'a min annaarna ha qaato wallahu subxaanahu wa tacaala aclam